yaarin fii maka guryahoodii makaa laga shabiy oo laga saaray xoog lagaga qabsaday la baaba'shay bikayri xaqin xaq daro guriga in laga qaado muxuu mar xaq tahay moogta xaq daro wey ilaa an yaquuluu dembigu muxuu noqday aljariima atuhma lagu baaba'shay ilaa an yaquluu rabbuna allah ilaahay baa un um, rabbigaana keliya u dhimanhayaan laatiy hubal iyo mxua cuso kuma jiro ayib iyo manaato shuqul kuma ilaahay keligii baanu caabudi baa loo haystaa wamaa tanqimuna mina he ilaa an aamana billaah anniqma iyo tuhmadu iyo aljariima maanta waxaa weeye iltizaamu sharcillaah doctor maxamed cali albaar xafidahu llahu tacala waracaah alfaqih aabiib min aibai muslim wa fuqahim wuxuu leeyahay jariimada maanta dadka muslimiinta loo baabi'inayo gaalo iyo kuwa islaamka sheegtaba waa ashaaba almultazim bidiinihi wax kale maabo cadowga maanta la baabi'in la gumaadahayo ay xukuumaadku fanka ku bixiyaan oy dhaqaalaha ku bixiyaan oo kuwa islaamka sheegta ay mxuu ahaay u dagaalamaan hadhi habeen usoo jeedaan waa shaabka ninka dhallinyarada ee soo kacahay ee diinka ku dhaqmaya hada huwa albaliya ninkaa wey maxaa la rabaa khamrada inuu dheerina u cabo asagoo asagoo sii dhaca isku qulaamiyo oo foodeyda daba yaaco ku dabama tago baa la doonahaya oo asagoo dhanba u noqdo waxaan waxba ahayn oo taleenka uu ka dhaca la doonahaya naanaab cucuba wuxuu jira jirna mxuu ah waxba yahay baa laga rabaa iyo dad baaba-ay laakiin waxaa arkaysaa <clears throat> buuhi bacd bulaad bildan islaamiya ayaa sheku ka war wuxuu leeyahay salaada fajar ninkii ku ilzaama fi jamaaca ama shanta waqti waa irhaab mutaham waxaan xusuustay markaan faqrada aqriyey wadaad soomaaliya waxay iga sheekeeyey qolyihii sagaalka ah murtadiintii soomaaliya sagaalka ah sagaal way ka badan yihin nimanku laakiin intaan ba hadda iskugu tegay yaa nin bay nin aan qalabanahay qabtee bu markaasana u ergeeyon dacwahana ugu tegey xafiiskii kii maryaankaa iyo qablaha yaan tagay wuxuu ninkan argixisa wey waraaqdii marka maraykanka iyo etoobiya laga soo diraya ama marti la siinaya waraaq ka mid usoo bixiyey maqalka iga soo bixiyey beri waxaa ku qoran bur jooga wadaadkii hawshaas noo sheegay waa la helaya haddii loo baahdo ayib raggii soo cararay kamid mid ahaaye shacabkii la baabiiyey axmar waagi baabiis waxaa ku qoran ninku hadduu shanta waqti tukado wax kaleso uusan ku darin waa muslim caadi ah muslim caadaawe laakiin waxaa laga yaabaa inuu dib ka kharimo hadda wuu fiican yahay hadduu shanta waqti tukado salaatuleylla ku daro waxay dhaheen waa asal raac waxaa kicin haya saqda dhex habeennimo baa jira shanta waqti iyo iyo tahajud iyo salaatuleyl iyo water iyo hadduu ku daro waa wara qoran buri oo ah kadib baa qaybta dambe lagu canaan hayaa bui canaan ku dhacay hadda wi tusay buui hadduu shanta waktigood ku daro qiyaamuleylkii waterka waxaa weya waa ahee asal raac wey waa mayal muslimka mayalka adag qunyar socod ma aha ninkaas hadduu salaad shantii wakti iyo salaatuleyl iyo jihaad isku darto uu aaminsan yahayna argixiso wey waa salaadihii waterkii iyo aliimaan walictiqaad biana aljihaada fardun laazim bas inu dagaalam shardi ma ah haadaa huwa alargixisa idin soo qabta waxaa loo raacay waad idab darantihiin annaga laangaabka iyo bidho kole anoo soo dhiibine nimanka waaweyn ee qabaailka waaweyn ka dhasha soo dhiiba si dhowr korba waxay safriyeen masaakiin ayib ya looma ooyaan badan baa la caydhiyo marka lashow la dhiibay qaxooti xagga ka soo carar iyo kuwa muxuu ahay dadka aad u taqaani muxuu ay sheeg aada iyo foorkaan rabnaa foorka point five ku foorka la la yidhi marka inaad heerka dhiiba ninku qaban haya qaraaba yihiin marka wuxuu ninkan shanta waqtina waa tukadaa masaajid hebel buu ku tukadaa oo shanta waqtiba habeenkii saqdhex keliya soo lugaya anaa arkay anoo meelaha qaylahaya salaatulilka wuu tukadaa jihaad baa aaminsan yahy waadhood muxaadaro ka dhigay masaajid meesha ka jeediyey marka ninka la rabay ee lagu janna tegi lahaa waaba kan buuri maraykan jannadiisa lagu heli lahaa saan u wadna inu wadna ugu jooga xasan bale ninka waa nin habar weeye oo qara qoyskaasa ah. marka dhaqankaas waa iska jiraa muhiimadda waxaan oga jeedaa gaal islaamku waa sheegtaa maanta cadowga muslimiintu tay waxaa weeyaan qolyaha islamka sheeganayaan ka hadlaynaa cadowgooda waxaa weeye ashaab almultazim bidiinihi hada xaqaaiq wey sheekh marxaba sheekha ku jabiyey wakaas arday soomaalida meelahan joogta etoobiya ayaa la dacweeyey sheekhii wuxuu akrinaya baa dacweey buu mahad marka gaalkii axmaarka ee maxkamadda joogay baa lagu dacweyey maxkamaddii baa la saaray odaygii marka sheekhu waa dacweyna wuxuu ku dacweeyey saddex arrimood ninkan wuxuu horta argixisoo kow sujuudda dadka kaga dahaabuu marka ma'muumka uu yahay dadku la tukanhayo sujuuddu ku yar hadhaabuu kow qodobka labaad sarwaalka iyo shaarka iyo macabusta iyo qabi waa u gagaaban yihiin bal waa nin xadxaydan oo dagaal diyaar u ah weeye saddex masaajidka marka lagu tukado ku haraabu wardi badan iyo adkaari waxbuu akhriya kaga dambeeyaa buur inta saddexdaa qodob baan ku hayaa buur gaalka wuxuu i buuri ninka anu ii ammaan kuma dhihini dembiga kale ninku hayse ii sheeg illa waxaan ammaan weeye nin diintiisa ku nafbaxahaya ammaan weeye markuu ninkii wax kale keeni waayey baa la oros ka tag ninki sararka u gaaban waa habaysan yahay iyo wuu wardiyaay iyo salaad haddi ninku ad ammaantay bu way ogyihin gaalada ma ogta wax way garanhayaan kii suufiga ay miskiinka ay markii kismaayo ay soo galeen gaaladu axmaaradu yimaadeen buu dikri salaan iyo salli ka hor qaaday rabbi salli buu ku qaaday muxuu leeyahay gaalkii baa ii turjuma nabi maxamed buu ku sal ammaanhayaa maxamedka laftarkiisa adduunka khariibo dhibka asaa keenay hawsha sooma haysaan qolyihii daarood baa salli ka hor qaaday ee qolyihii kismaayo gaalkii ay kusoo dhawaan digirsanaan xerton baashi jabinaysa yaa wuxuu ihi gaalkii korneylkii haystay ciidamhii meesha yimid dadka baabi'iyey muxuu leeyahay odaygu markaasa waxaa la yidhi salligii buu qaadaya nabiga ku sallin hayaa ammaan haya hawshiinana uu soo dhawaynaya dabaaldeg bu idin samaynaya wuxuu ihi maxamedku uu sheegay laftirkiisa ayaaba dhibka keenay haddaan heli karo asagaa meel saari lahaa badala niqaash inuu nool yahay in kale war ma hayo kii noocaas ahaa waa taqaana qolyihi ree gaalka aygu maxay sameeyeen axmaarada duulaysay bay qur-aan saareen warka samaysaan warka maysa ma filahaya ninka anugu goobjooggaaba iga sheekeeyey ee ree gaalkacya soo cararay ee shacabka iska ganacsan jiray ah ba halkan iga sheekeeyey wuxuu ihi eh, tiknikadii iyo gawaadhida wateen baa intii taxriir la tufay baa lagu sasaydhay ayaga intii la shiriyey baa qur-aan lala dulmaray ayb qoryaha afkooda waxaa loo geliy taxliil say u hagaagtay wahaabiyad u baabiiso y mxuu ahay ba idinku meelgeya dadka noocaasa baa marka aad isku baabtihiin meel kasta waa saas sheekh ah, ah. mahad u ka sheekay ah. dambe markii yarka la soo daayey oo masaajidkii sheekhi wax akrinaya wey oo uu soo fadhiistay miiski ee xertii baa misku jabisay sheekhi miiski bay ku garacayn iyo xilliga ay kala daaleen xer nool weeyabaad xertaa maogta odaygii waa jilciya sayr xili ugu wadanaya mxuu ahaay kitaab meel bay saareen hawshaa waa badan tahay hawshaa waa badan tahay aladiina <clears throat> ukhrujuu min diyaarihim bigayri xaqi ila an rabbuna allah walowlaa dafcu llahi fii qira'a mutawaatira walowlaa difaacu llahi ilaahay difaaciisii isku jabintiisa haddaysan jirin annaasa dadku uu ku jabinhayo isku difaacaya bacdahum bibacdin lahudimat waxaa la baabi'in lahaa oo la dumin lahaa sawaamicu bulsufiyeed raahibka nasaara uu ku cibaadaysto iyo wa biyacun kaniisadaha ay ku tukadaan weeye nasaaradu iyo yuhuuddu iyo wa salawaatun kanaa'is iyo wa masaajidu masaajidu yudkaru fiiha smullahi kair ilahay lagu xuso fiiha fi lmasaajidi aw fi lmasaajidi waasalawaati walbiyaci iyo wasawmacaad waa haddii la saxan yahay o la wanaagsan yaha laga hadlaaya haddaan umma muslima mujaahida aysan jirin oo dulmiga iska difaacda adduunba ma jireen weeye xikamka rabbaaniga wanaagsan waxaa ka mid ah in ruuxa muslimka ee diinta le inuu isdifaaco loo fasaxo haddii kale waa la dulaysan ayib walayansuranna allahu ilahay wuu u gargaaray subxaanahu wa tacaala man yansuruhu diinkiisa ruux u gargaaray ilahay waa u gargaarahayaa ina allaha subxaanahu wa tacala alla awoodo wey calaa nasri wliyaa'ihi casiizun cala intiqaami min cala intiqaami min acdaa'ihi ilahay waa qawi inuu u gargaaro awooda kuna xoog badan awliyada iyo ahludiinka inuu u gargaaro iyo mujaahidiinta xaggana mxuu casiizun cala intiqaami acdaa'ihi waa haalib ilaahay subxaana wa tacaala karawa inuu ka argoosto mujrimiinta alladiina kuwa weeye kuwa loo gargaari ama awliyada ilahay ama gacalka ah ama mujaahidiinta in makannaahum lagu kala baxay uaata haddii aad meel gacanta ku qabato laabudda in shuruudan lagaa helo haddii lagaa heli waayo ummadda bilaash baad ku laysay baaba baadna ku socotay in makannaahum fi lard dhulka haddaan makaminun u dhiibno tawaliyaan aqaamu salaa salaada waa in lagu dadaalo wey muxuu ahaay masaajid la camiro suwaaqi muxuu ahay lasoo habeeyo taariga la raadiyo dadkaasi waa in salaada ilaahay lagu qasbo kulligood nin dawcan u tukada iyo nin karhan u tukada sanka laga geliyo wey wa aatow zakaa zakada dhiiboo bixiya waa in ummadda la amro laga ururiyo la habeeyo fuqarada masaakiinta loo celiyo nin kasta xaqiisii waxaa daba yaalla saddex wa amaruu bilmacruuf wanaagga ummadda fara hay-a alxisba alaamira bilmacruuf wanahyi can lmunka in la diyaariyo wey akhdaada iyo mukhaalafaadka sharci lala dagaalamo ummaddu ilahay lagu xidho wanahw cani lmunkar amaruu bilmacruuf rasu su kulli macruuf maxaan isku ogeyn atawxiid waa in ummadda tawxiidka soomaaliya shirki baa kharibay oo xiniyaha dhigtay oo laftii luda ka galay waa in laga saaro waa in laga saara haddii wax kale mudac lagaga saaro weeye masaabiir laga adili kari wax kale dadkan baasha lafta kaga jirta oo adagta fisqiga iyo akhdaada adduunka ka jirtaay inay ugu aqdayarin baa laga yaabaa laakiin shirkiyaad ba yaa baaba'shay sawaaban kaana asqara aw akbar waa in la dagaalamo walilaahi subxaanahu wa tacaala baa caaqibat lumuur marjicu lamri iyo xikmadu iyo hawshu meeshay ku dambay allah iskale subxaanahu wa adiga hawl kuu taalla ma aha inta lagu faray la imow maadaa sii jiri doona maadaa dowlad sii ahaan doona ma lagu baabi'in doona aakhare maxaad ku beeqaami hawlaha alla yaallaan adugu laakiin waajibka laguu diray ka soo bax iqaamatu salaad iitaau الzaka alamru bilmacruf wanahyi can lmunkar waa wax lagaa rabo ayb uma inahu subxaanaه wa tacaala bacda dalik intaa kadib ilahay wuxuu awjaba calayhim muslimiinta alqitaala subxaanahu waajib baa laga dhigay kutiba calaykum alqitaal waa isku dhamaatayba waa la farad yeelay baa la dushiina dagaal iyo halgan wahuwa qitaalkuna kurhun lakum ay makruuhun lakum abcan waad ka horaysaan baa le ayib kurhun waa wasfi hadda masdarahaan looga jeedo oo karahawa wey wa casaa an takrahuu shay inaad wax dhibsataan baa laga yaaba ad kohotaan oo jihaadka ah <clears throat> iyo qitaalka iyo difaacu diinka ah wa huwa khayrun lakum asagaa idiin khayr badan ma garanaysaan dulliga iyo mxuu ahay liidnaanta iyo mxuu ahaye bakti qaadashada iyo mxuu ahaye dacfiga waxaaso dhan ba halganka goobnimada ku dhanta ayib wacasaa an tuxibu shayan shay inaad jeclaataan ba laga yaaba afakaadhada iyo guryaha fadhiga weeye iyo mxuaye mxua cimaaraadka in la fadhiyo an tuxibu shayan alqucuud cala aljihaad watakallufa canhu ayib naftu waxay iska jeceshay meel qabow iyo nasiyo iyo naxariis iyo dhibyaraan iyo ma rabto sadaadi iyo boqool iyo rafaad habeen soojyada ragaska dhicin iyo miidka dhaawaca kala gurasho hawl adag wey nin nin ka tegay baa kasoo bixi kara haddaad adigu awoodi kartaa jabaq yar maadan ogolaateen meel qabow oo degan oon shimbir ka shanqaraynin ayib baad iska rabtaa naftu waa wax aafaysanaya ma ogtahay wacasaa an tuxibuu shay-an oo alqucuudu can aljihaad wa cadamu ljihaadi wey wahwa sharun lakum fi lmustaqbali walma'aal caajilan wa aajilan shar buu idin yahay dulli iyo ixtiqaar iyo imtihaan iyo qabsasho iyo baabi'in baa ku jirta uma alislaamiya m lamaa qacad maca aljihaad wa muqaaracati alacdaa maxaa ku dhacay maada asaabaha fas'al albilaad alislamiya maada jara weydii caalam islami acizaa aqwiya ummad adduunka laga cabsado oo dadka farta ugu yaray ahaayeen haddana far in codkeeda la aqbalay awoodi laayeen dalabkooda xataa lama yeelo falastiin baa la baabiyey taangi iyo gantaal sidii loogu waday oo dab waa la gubay gebigeediba kaan lam taqna bilamsi baa laga dhigay caalam lislaami min jamiici alatraaf wa anxaa'i dunya bay ka mudaharadeen maada afaadu abadan abadan sheekh caalamka haddaad maraysaan laa yaciib fiiha ila alqawiyi اljald quwa ka shaqaysa awood cidaan lahayn waxba laga dhegaysan maayo haddii dacwo bes wax kus nabigaa lagu wadi lahaa a ah, nabi maxamed oo nimankan culculus ee muslimiinta ka orgey gaalo ku jabi cumar wuxuu yihi markii reer faris la kari waayo carab inta ka dhaqaaqi iisoo xulaba qoys kasta fi ljaahiliya nin qoys bu qoys ku ka adkaa iisoo xula buu hi saadaat alcarab almuslimiin baan ku jabin buu ihi saadaat alfurs foodaa lasgeliyey yowmulhariir baa ka dhaca lagu kala baxay ad waa la yaqaana dadku waa in dad saasaa la doonaya diinkaani waa in muxuu ahaay haddaan la difaacin waxba socan maayo laa yaslamu sharafu rafiicu min aladaa xataa yuraaqa calaa jawaanibihi damu carab jaahiligaa saas leh sharafta rafi shayga qiimaha badan nabadgeli mahayo muxuu ahaay badbaadi mahay ilaa agagaarkiisa dhiig ku daatabo ceelka reeheba laga leexan maayo ilaa rag badan laga guro ayib gedeeda dhaca laga dayn mahaya gabdhahoo la kufsado ilaa muxuha indha runa laga arko ah, nimay shanow kaa reebin bay dheen somaaliya sharci kaama reebo way yaqaanaan way ogyihiin shantada nimayn kaa reebin kaa celinhe ah. qolyahan reehiiraa marka la eedanhayo xawaadla aan waran kaa reebin wacad kaama reebaa la waa taqaanaa wacadi waa nahay cahdi baa inoo dhexeeye ballan iyo allaha la mayahay kugu dayn laakiin waran waa isfahmaysaan nimaan sharkaad u gaadhi maxay dhihi jireen ii sheegaad maamaada maa dhamaystira adoo hawlo badan baa jira way leeyihin erayo gobnimo iyo xikam culculus oo ay ugu talagaleen fi difac walmuqaama way leeyihin laakiin hadda wixii o dhan waa lagu kaa tegey ninba ninkuu ka fiican yahay maanta ninka u liita wey hebel waa maxay jihaadda wey caskari wey kaas ninkii gobonimada iyo difaaca ummadda iyo qaranka inuu difaacayo islaamnimada doonay waa la caskari wey waa nin dagaal wey ayib nin fiican ma ah wadaadku hubicee faraha silsilcsan yaad mooday gabar habeen dambe la aroosay farihiisa ama soo cilaamatay ninkaas ayagtooda muxtaram ah hmm. waa tahay <clears throat> wallahu yaclamu ilaahay baa og xaqiiqada iyo xikmada iyo mustaqbalkiina iyo dantiina iyo diinkiina wa antum laa taclamu idinku garan maysaan masaalix laakiin ra'yal caynkaad ku khadlamaysaa naxariistan iyo xoogowan dabacsaanad baad modaysaan ma aha waxaa jira hunaak almowt litaciish iyo walcayshu litamuut baa jira noolal ay ka dambayso muxuu ahaaye dulli baa jira maanta isar nafta celceli waxaa weeye dulli baad dhaxlaysaa ta'ahartu falam astabqi alxayaata falam ajid muxuu ahaa eh, muxuu ahaa falam ajid xayaata mitla an taqadama buuri nin baa ka shekanaya waan dib dhacay waxaan dagaalka baan ka cabsaday buuri laakiin nolol ka fiican inaan hormaron dagaalka horey u galay ma helin buuri tahartu astabqi اxayaata falam ajid nafsi xayaata mila an ataqadama beytku saas taqriiban tahartu astabqi اxayaata falam ajid bu dib baan isu gurtay oo dagaalkii baan ka cabsaday saan u noolaadabu falam ajid xayaata linafsi mila an ataqadama saas weeye markuu calaabinaya abubakr sidiiqa saxaabadii muhaajiriin ansaar fii xuruubi ridda wa xuruubi shaam wuxuu ku yihi dagaalama oo dhintaas aad u noolaataan bimacnaa say caruurtiinu iyo diintiinu laakiin maanta da dhammaan weydaan buui waad baaba'aysaan bui bimacnaa mustaqbal ma jiro sheekh inta yadan maanta habsanaysaan ama caalam islaami aad ku haysaan yaa keenay sheekh ma baryo ku yimaadee baryo dhiig baa lagu keenay dhacaan sheekh mujaahidiin baa ku dhammaaday muhaajiriin baa ku dhammaatay ansaar baa ku dhammaatay ashlaadoodii iyo iyo irabkoodii fi anxaayil caalam bay wada yaallaan laakiin marka waxaa weeyaan wax kale laisweydiin maayo lakiin hadda dacwo dacwo ay ku gaadha abadan kitaabku waa inay seeftu la socoto kitaabka qur-aankii aakaha waa in la soo saaro ayib kitaabka ninku geli waayo waa inay muxuu ahay nimaan warankaadu gelin bale warkaadu ma galo somaali way taqa nimaan warankaadu gelin he warkaadu ma galo wey dacwadu geli maysa nimayna risaastu u raacin ayib marxaba sheekh maalowd baan ka hadal diinkan shabaab baa alla ugu gargaaray diinta nabi maxamed dadka ugu gargaara ashabaab bay ahaayeen duqay shuyuukh ma ahayn ibnu cabaas waxaa ka sugan markuu nabigu hijroonayey lam yakun fii asxaabihi ashmata nin ciro ay tahay waa saxabada kuma jirin minku nabiga jiranay awow maqaawirtii iyo duqaydii iyo saadaadkii ugaasida carbeed xagey ku dambeeyeen caamal fatxi iyo wixii xudubey ka dambeeyey iyo xajdu wadaac bay soo islaameen kulli soo rucleeyeen dadkan diintan qaatay ee u dhammaaday ee u halgamay ee faafiyey hum shabaab sheekh shaabkuna waa ninkii arbaciinba ka sokeeya ama duuna hamsiin waa iska shaab weligiiba la socdo konton wixii ka sokeeya wuxuu ku tirsan yahay shabaab ka tirsan yahay marka ama kahli ha noqdo ama magacyo kale ha qaatay lakin wali waa shaab ilaa sinu shaykhu qagasho weli shaab baa laga yabaa ninku marku madax kala baxay inu camirtaanu oday baan abad ayib markuu nabigu hijroonhayo ansaar iyo carab ka hor yimaadaan abubakar maxa lagu odhanhayy man hada shaab ninka dhalinyarada kula soco nabiga dhalinyaro waa afartan iyo dhowr ayib marka khamsiinad ba ku jiraa ayib konton iyo saddex konton iyo laba meelasu nabigu maraya marka marka la arko maadaama usan ciro lahayn haba wada weyne shaab baa isku odhanhay idan hawshu waxaa weeye baashu ma aha masala asin iyo hawshaa ma masalaة اliimaan wاlcaqaa'id wey ayb ywm اlyarmuk waxaa ka qayb qaatay dagaalka tegay raggii tegay waxaa kamid ah cbdullahi bn zubayr sinuhu waa da- yaraa seefta uu wata ma uusan qaadi karin aabbihii baa geeyey faras buu saaray laba ninna wuu u diyaariyey sagaal jir ba ama siseedi jir baa la isku hayaa toban baa la gaadhsiiyaa nimanna waxay gaarsiiyeen labayo toban niman afariy toban sikuda noqotay aduu afar niman qaan gaarin bu ah mhm ma jiro ma ma jiro shabaab weliba waa ka yarya ha yalma goor may ahayd abubakar baa bilaabay ma ahayn ma ahayn sheekh nabi maxamed baa koyo toban ka dhintay abubakar saddex toban ku dhintay age xagee u socotaan yarmug goor may ahayd khilaafada abubakar bay ahayd abubakar bay ahayd yarmug ajnaadiin dagaalla sugu bilaabay bay ahayd almuhim markuu u badan yahay cabdullahi bin wuxuu jiraa labayo toban ama saddex toban markuu u badan yahay hadi kale u yar yahay isagoo sidaa marka wuxuu u diyaariyey laba nin oo muhaajiriin oo ansaar xoog badan buu garab gala seefta iyo faraskan u daaya faraha ka qaad ha dagaalamo aduu dagaalamo wax ku dhacsaa yaqaan dagaalkaasoo ba-an ka qayb galay seeftu muxuu markaan jiidahay dhulkaan ku jiidahay waa iga dheertay dhulkaan qarar fadhow nin imaad intaa qabtaan dina la booday war kulligeen laba gacod kugu geey uu ku dagaalamay uu ka soo baxay soo waxba gaadhin aabihii maalinka dhaawacihii gaari ka sheekeeya amin ka sheekayn jiray yani carruurta waa in lagu tarbiyeyo sheekh laakiin in la dagaalama ma khalad wey nin qaangaadho labaatan jir ah ama siddeed iyo toban jir a ah ama soddon jir ah adugu weligaa iskala taagna shabaab iyo dhalinyaro wey la taagno annagu waxaan haynaa siddeed jir iyo sagaal jir dagaalamay halgabayaan haynaa waa fiicantii Mm-hmm. dagaalkii khandaqna waa garanaysaa siay saxaabada u dagaalameen nabi maxamed aan uxud bay kuwa dagaalameen ibnu cumar baa loo diiday nuqaal la maxaa yeele muuse dagaalami jira shan buu gaaray dagaalku axzaab iyo khandaq buu galay kooladii baa laga tamay inay muxuaha dagaal ka qayb qaa nabiga anaa ka xog badan kaas saxday bal isgala waa la lagday sayf baa loo dhi dagaalan baa la yidhi abadan dad marka labaatan jira soddon jira afartan jira ah dayib ilmihii nayntiga dhashay waa meeqa jir labaatankii saa ninka naantiga soo gaadhay eh, caqli lahaana meeq wey afartan jir wey waa afartan jir dadku wax yareer ma jiraan ma diintaa la difac sheekada raqiska la iska daayo wawakada rabbi waa adkeeyey aliijaaba iijaabka ayuu adkeeyey uu waajibiyey ijhaadka iyo halganka wacadama rabbi wuxuu weynay maamuso qiimeeyey amra aljihaadi fi caamati suwar almadaniya qur-aanka madiina kusoo dego oo dhan ba ilahay ku sharfay kuna ammaanay wadama taarikiina lahu dadka halgan ka taga rabbi waa cayay waa caayayay ninkii jihaad ka hor yimaada hadduusan gaalba ahay ninkii jihaad ka hor yimaadee la dagaalamo waa caayan yahay waana madmuum xaqiir ah daliil ah diin laawo ah hadduusan gaalba ahayn wey wa wasafahum binnifaaqi ilahay nifaaq buu ku tilmaamay wamarad alquluub wamarad alquluub iyo quluubtoo jiran waa munaafiqiin iyo nin qalbiga ka jiran bu ilahay ku tilmaamay ninka halkan ka ama la dagaalama ka soo horjeesta faqaala subxaanahu wa tacala qul in kaana aabaa'ukum waabnaaukum waikhwaanukum waaswaajukum wacashiiratukum wa aswaajukum iyo xoolo ikhtaraftum waa ad shaqaysateen iyo wa ganacsi iyo business takhshawna aad ka baqaysaan kasaadaha inay baarto y socon wey waqtigeeda la dhaafo wa masaakinu guryo tardawna hadday noqdeen axaba ilaykum min wa rasuul iyo guryaha raalli ka tihiin asindooyin iyo cimaaraad iyo mabaani iyo shuqaq ayib iyo muxuu ahay guraf mafruusha ayib hadday intuba noqdeen axaba ilaykum min allahi wa rasuulih ilaahay diintiisii iyo rasuulkiisii inaad ka jeclaateen iyo wa jihaadin fii sabiilih iyo jidka ilah lagu dagaalamo fatarabasuu xataa yaatiya allahu biamrih korta la iska suga ilaa uu rabbi subxaanahu wa amarkiisa keeno amrigana waa cadaabun caajilun aw cuquubatun aajila ama waa cadaab aakhara iyo naar ama waa adduunkoo dulli iyo baaba iyo taxqiir iyo hanow wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin qolyaha faasiqiinta ilahay dhacdiisa ka bax rabnaha qolyaha jihaadka diiday ee adduunyada jeclaystay ee dhulka isku dhajiyey ayib dadka ilaahay ma hanuunsho subxaanahu wa wa qaala subxaanahu wata inama almuminuuna muminiinta dhabta ah waxaa wey waa lagu xasriyey aladiina aamanuu billahi warasuulih waa la wada sheeganaya middaasi waa lagu kala baxay uma lam yartaabuu aan kadibna shakiyin baa layihi shakigi baa lagu kala baxay haddana ama sida noqon weyda ama la baaba meel la gaari maayan kan weeyo dab bay nagu dhejinaya ummadday baabiinaya ayib kulligood gaas gaas baa ku bilbilan hana gubina bay kuleeyihin nin kastoo soomaaliya meeshu degan yahay laba litiro gaasaa yaalla hana gubin bu kuwa socota maxaa lagaa gubaaya hadna gubaysaan kulligood bad waxay dhex fadhiyaan shidaal ah nasal allah salaam uma lam yartaabuu fii diinihim wa iimaanihim wa caqiidatihim wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim kuna halgameen maalkooda naftoodii fii sabiili ilahi jidkiisa ulaa'ika kuwa nooca yeelay jihaad laga helay aan shakeeyen ee alla rumeeyey hum saadiquun ayaga keligood baa run sheegaya iimaankooda iyo fii caqiidatihim wa ama ilahay rumeeyey wa qaala subxaana wa tacaala faida unzilat wayaqulu ladiina aamanuu lowlaa nuzilat suura faida unzilat suuratu muxkama waa kana kuwa alla rasuulka rumeeyey wuxuu odhanayaa suurad maa la soo dejiyo yudkaru fiiha amru ljihaad suurad ilaahay jihaadka nagu faray lama soo dejiyo waa codsan hayaan waa la soo dejiya hadde fa unzilat suuratu ilahay markuu suuro keenay iyo aayo muxkamatun la caddeeyey oon mutashaabiha ahayn fii amri jihaad bayina ah laa taxtamil wajhan aakhara sariix ah wadukira fiiha fi suura lagu sheega alqitaal halkan lagu sheego ra'ayta aladiina waa kan adad kala bixi jiray ayb raayt aladiina fi quluubihim marad kuwa qalbigooda marad ku jira nifaaq iyo shirki iyo xasad iyo din la-aan iyo dacfi iimaan yanduruuna ilayka iyagoo kusoo fiirin baad arki nadara almaqshiya caleyhi min almowt sida kii naftu ay qabato ruuxa markay naftu qabatay ishuu u eegto indhaha wareegahay jazacan wa halacan wa jubnan wa khawfan mxuu ahaa wa khudlaanan wa takhdiil eberkii wey indhii baa saa wareegeysanaya fiir agga meeluu ka baxso inuu duulo ku segan ama dhulka galo alif iyo fitadii geli laga sheegay ceel shalad oo kale bay maraysa agee fadlisu gelinayaad yanduruuna ilayka ayago kusoo fiir nadara almakshiyi kii la miiri daboole calayhi min almowt min jihati lmowt nimay haashiyat lmowt qabatay sidii oo kaleba indhihiisu wareegahayaan fa wlaa lahum ay fa weylun lahum ama awlaa waa afcalu min alwali wahuwa alqurb awlaa ay qaruba ilayhim alweylu walcadaabu walcuquuba ayb aacatun waa hal bilaabanaya ilaahw la ateeco fi ljihaadi wlistibsaali iyo wixii lamid ah iyo wa qowlu macruuf hadal wanaagsan oo samicnaa wa aacnaa ah ayaa khayrun lahum oga khayr badan muxuu ahaaye jihaadkay ka cararaya fulinimada iyo jumniga faidaa cazama alamru lazima alamr amarka marka la gooyo ama hawsha ay laazimto falow sadaquu llaha fi mxuu ahay fi ljihaad wa fii iimaanihim lakaana khayra lahum min tarki اljihaad iyo wاlkhawf wاljubn mxuu ahaye wاlkhudlaan falow sadaquu llaha lakaana khayra lahum hadday ilahay u run sheegaan fii iimaanihim fi jihaadihim fi taacatihi oga run sheegaan iimaanka ay sheegsan ay rumeeyaan bilcamaal ku rumeeyaan lakana khayran lahum weeye adduunka sii joogidiisiiba howlaha kaleba wa haadaa awaabirta noocana iyo sifaadka noocana in halganku ahlu khayr lagu yaqaan ninka kacada ka cabsano munaafiqu iyo ama maradulqalbi lagu yaqaan kaiirun fi lqur'an alkariim wakadalika tacdiimuhu wa tacdiimu ahlihi ka qowlih sidoo kale waxaa lami tacdiimuhu ilahay weynintu weynay amruljihaad waa masalada ugu adilla badan ma fi sharci alislaamiya bacda tawxiid ibnutaymiya wuxuu yidhahda bacda atawxiid wasalaa masalada uga adila badan waa masalatu ljihaad fii sabiil illah waa wax la ogyahay wey weliba waxaa salada ayaduna ka fara badan taan maynaya kitaab uljihaad iyo kitab saad dhigo kitab jihad ka fara badan kale salaada xoogu dheer jihaadkuna waa ku xigaa wuxuu kaloo yidhaahdaa waa masalada diinta ugu mawduuc yar wey kitaab uljihaad waa kitabka ugu mawduucaad yar uguna daciif yar wey maxaa yeelay laa yaqdur caleyh ila dukuru rijaal ninka ragga birlabtun baa hawshaa ka shaqaysta marka mawduuc iyo daciifi oma baahna sidaa iskaga cadday hawshu ayib banaankay taallaa yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum maydin tusaa calaa tijaabatin ganacsi tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuun ay aaminuu billahi wey khabarku waa bimacna amr sidaa darteed baa yakfir lakum lagaga jawaabi doonaayo tu'minuuna billahi alla rumaynaysaan wa rasuulihi rasuulka iimaan cusub iyo tajdiid weeye lianna waxaad sheegatay markaad acmaal kula timaad unbaa hawsha ay caddaatay ayib wixii aada sheegatay markhaati u baahan yahay oo markhaati laga helo wa tujaahiduuna fii sa biamwaalikum wa anfusikum marka ninka ilaahayba diinkiisa la dagaalami ee baabi-ini baa kule haddana mumin baanahay muslima waxid xaj kaa socon maayo wax kaa saxina ma jiraan been wey hawsha ay sheekh hmm. atuxibu acdaء alxabiibi watadaci xuba lahu ma daka fi imkani wakada tucaadi jaahidan axbaabahu ayna almaxabatu ya akha ibnqayim warkiis waa iska cadyahay ayib haw soconaysa ma aha atuxibu acdaa alxabiib ma waxaad jeceshahay buu ihi ilaahay iyo diinkii iyo rasuulkii baad cadowgiisii baad jeceshahay gaalo iyo maraykan iyo reer yurub iyo igab iyo afrikaan iyo adisabab iyo balaayo dhan baad wadataa atuxibu acdaa wataddaci haddana waxaad sameynaysaa xuban lahu inaad ilahay jecesha oo rasuulka jecesha oo diinta jecesha maadaaka fii imkaan wax suurageli kara maaha macquul mustaxiil wey wakada tucaadi jaahidan axbaabahu ayna almaxabatu ya akha shayطaani sidoo kale waxaad la coloobi yihi axbaab اlxabiib ahalkiisii dadka diinta matalhayay culummadii ahludiinkii mujaahidiinta ahlukhayrki tucaadi jaahidan axbaabahu weliba waad ku dagaalami oo kharaj waad ku bixin hari habeen baad usoo jeedaa in la baabiyo wahaabiya ahlu tawxiid in la baabiyo iyo aljihaadiya salafiya alkhayriya khayr allah siiye ayna almaxabatu ya akha shayطaani buuri maxabada aad sheegatay inaad ilahay u qabto iyo diinkiisa xagee ka baxda awe sheeka berley wey finuniya shaafiya alkaafiya fi lintisaar lifirqati naajiya halaga fiiriyo wax isqaban kara maaha wax isqaban kara maaha sheeka berley wey dalikum jihaadka aad naftiina iyo maalkiina ku halgantaan baa khayrun lakum idinka khayr badan min alqucuudi watakhallufi ayib in kuntum taclam haddaad xaqaa'iqda taqaanaan wey haddaad laakiin masaakiinta iska taga yakfir lakum rabbi waa idin dhaafi dunuubakum wayudkhilkum janaatin tajri min taxti alanhaar wamasaakiinu rabbi idin siin ayibatan qiimo badan oo wanaagsan fii janaatin janna dhexdood baad ku helaysaan cadlin ay daa'imatin muqiima dalika alfawz alcaiim liibaanta weyn waa midaasi sheekabarley adduun bidhbidh maalma dhammaanayaay ma aha wa ukhraa mid kalena ku darsaa leedadii wa ukhra walakum ukhra bishaaro labaad tuxibuunaha jecesha waa maxay nasrun min allahi wa fatxun qariib gargaar xagga rabbi ka yimid adduunka lagu helaayo iyo wa fatxun qariib intay ahlu jihaadku wax bilaabeen muxuu ahaay casharaata siniin alakhiira baan neefsannayba islamku dhaha kala qaaday naatiya waarsanna qaybsatayba naatiya waarsan meelay ka baxadda lalayahay alifay futada gelib hadda maraysa waxaa hadda dagaalamaya nidaam kufri ah oo warkiisa cadaysta iyo muslimiin warku waa iska cadiya banaanku yaalla muxuu ahaay xukuumaadka carbeed iyo kuwa marka islaamka sheegto konton iyo toddobada aba maanta waxay la socdaan tareenka u wada muxuu ahay baraak obama ay saaran yihin kulligood niman meel buu ka fadhiya nin kuriska labaad fadhiya midka saddexaad fadhiya mid raaxeeyaha fadhiya waa la qaybsan yahay dareenkaasa la saaran yahay ahlu jihaadna ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisi bay maanta raadinhayaan badi goobahaya waana daba taag ku halgamay waa un kala bixi adduunka wagor waxa isku haya nidaamkii rasmaaliga ahaa iyo nidaamkii ishtiraakiga ahaa waxaa ku adkaaday nidaamkii rasmaaliga ba adkaaday hadda adduunka alislaam aljihaadi iyo waxaa haya annidaam algarbi bas waa dhamaatay wax kale ma jiro labadaasaa looltamaya aakhirna waxay ku socotaa xisaabtu inuu raasmaali jawana iska cad way bilaabatay duwal khaliija sit hadday naga dayn lahaayaan tuubada shidaalka iyo tuubada riyaalka ee ku socota maraykanka intaa kaliya hadday usbuucina ogeyn lahaayeen waa hore baan ka farxan lahayn lalu kala tegi lahaa way bilaabatay sheekh halganka hadda socday wiilka ku dhashay markuu qaan gaaro ka warsuga idinku halkan hadda bilowday wiilka ku dhashay markuu taabagalo oo qoriqaad u noqdo adduunka idinku ninkay naf kusintaas ka sugo insha allahu tacala lataclamana naba bacda xiin insha allah wa fatxun iyo furasho dhow wabashiri lmu'miniin casharaadka siin labaatan sano ka hor taqriiban anigaa xusuusta iyadoo la leeyahay abadan maraykan ruuxu saa ufiri wuu dhiman hadduu kufiriba ku dhamaato bis ma asagoon gacan qaadin ha asagoon gacan qaadin saaba hadduu kuu eego waa ku dhamaatay waa waxaa dambeysay wuxuu arkaa asagoo diyaaradu ay joogtay cirka sare guri toddoba dabaq ama labaatan dabaqa dabaqa u hooseeya basementiga ah hoose waraaqda taalla ee qalanka waxa ku qoran bay arinhayaan xagee ku dambeysay wixii ajira waxaas sheekh ciidamaha sida sida raha u booda caydiid baa laafiyey kooxdiisa ranjareska marootiya muxuu ahaa rayidkiyaa raamsaday mi ahayd oo ku kaasa waa sheeka raqiya sheekh waxay awoodeen oo dhan bay isku geeyaan daa'ifa qaliila oo fii afghanistan awaade xaggay ku dambaysa sheekhana ay socon ladahay helmand hadda waad arkaysa wa ka socda niman dub waaweyn oo iska masaakiin oo baraf iska dhex socda baa la dhaqaajin la keenay toddobaatan kun askari ka dagalamaysa ayagoon laba kun wey laba kun askari toddobaatan iyo shan kun oo dabaabaadku intaad la egyihiin oo diyaaraddu ay roog dhigaysa bam ah waxba ka socon maayo caziima iyo iimaan baa loo baahan yahay iyo wixii sabab eed awoodday awood malet inaad la timaado fattaqu llaha ma statactum ilaahu intaanaan awoodaa waa inay kama kala tia rabbiga ku kalmaynaya sheekh ilaahu intaanaan awoodaa budhka iyo waranka iyo gamuunka iyo aako muxuu ahay marra iska istaaga marra dhacahay iyo dhoomberiya xakiinaya jancadan wataa annaga waa ayka macallafahayagii wa cajiltu ilayka rabbi litarda rabbi waa riixaya sukuumayn waa lagu wadahaya lakin haddaad iskala baahayso ta ilahu hadda ii gargaar hadda waad shiiftaaye waad shiiftaa sheekh ninkun hadduu kufood gacmaha qabatoo soo taag waad kicin kartaa lakin nin isdhigay oo meyd iska dhigay lama qaadi karaba sidiisuba hawsha hala joojiyey sheekh masaakiin waa rabid ma samaysan karee yaa yidhi saxgee samays lagu arkay ilaahay waxaad awoodaan la imaada layidhi erbad sameyaad maqashay adugu erbad sameeyo qori a kaa sameaan ilaahay waxaad awoodaan la imaadaa layi laa yukalifu nafsan hee ilaa wascaha faqaatil fii sabiil nabi maxamed hee tukallafu ilaa nafsak jidka ilaahay ku halgan baa naftaada unbaa mas-uul aad ka tahay laakiin muslimiinta ka aamusna waxarid lmuminiin muminiinta caraabi guubaabi kici tirtirsii casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashaddu ba'san wa tankiila xawshu sidaas wey sheekh keligaabaa dhaqaaqi haddaad awood hayso wey maxaa yeelay cabdullahi bnu unays nebigu keligiibuu diray bacatha cabdullahi bnu unays aljahani sariyatan waxda markaas wuxuu sii socday usbuucayn kaamil ah markuu madiine maalin ka soco wuxuu bilaabay inuu yidhahdo waxaan reer banu khusacaan yaa tawar yaa reer khusacaan ahay ansaari musiibo ah weeye oo wax kala gaabsha isqarinhaya maskaraad su u socday u socday markuu curaana tagay maka dusheeda oo nin ninkiiba yuu toyday wuxuu hi hebel yaa yaqaan hebel yaa uu waday maxaa ka rabtaa qaraabaan nahay bayhaqi baa ku sheegay fi sunan fidaa'i nubuwa waa ninku raba inuu soo dilo wey macrifaan nahay waan u socday uu socday ilaa uu la dulkeeyey si loo loo tilmaamhay illa ninka ma yaqaane waa inaad haybsato waad qabiil kala sheegato yma yamani idaa laaqaytu idaa yamani mxu aha ywma macadin idaa laaqaytu ida mxuu ahaa wain laaqaytu macdiyan facadnaani bu ninka eh, cimraan ibn xataan asaduusi alkhariji min rijaal الbukhaari nin musiibu ahaa cabdilmalik baa caadhsaday markaasuu duurka galay nin buu martiya waa nin adiiba caalima musiiba wey waa min rijaal albukhari fi صaxiixi lakin kana aminan saduuqa fi diinihi ta'wiil xun baa ku dhacay mooye markii la ogaado gabaygiisa iyo cibaadadiisa iyo qur-aankiisa iqigiisa baa loo sheegay waa nin wax nala joogaan la yaabno caalim ah bala ka dhacday ii tilmaam wadi abdilmali war waa ninkaan rabay ii jeedha boqorkaa ku raba dhaha isna waa siyaas wa ogyahay boqorkaa maashii ku codtay cimraanum ninkaa codtay haa beri baynu aadaynaa insha allahu tacala habeenka waa gambinhayaa reer kalu ka dhici yaa tahay ree hebel qabiil kalu sheeganaya nin buu laba sano la deganaa zimbac la odhan jiro qiimo badan oo ugaas waagi dambe dana iska caalamkao dhan buu maray isagoo ka carray cabdilmalik inuu dilu rabaa moogta isna waa baxsan haya waa sidee baa le maalin kasta qabil yowman yamanin bu idaa laaqaytu daa yamanin gabyaana uu ahaa markaa nin yamana la kulma nin yamani aan ahay buur wa in laaqaytu macdiyan facadnaani buur rin ree macad oo ree bani qaxdaan haddaan arkana wuxuu qaxdaani baan ahay ayib meeshaan joogo qabiilkiisaan ahay buur qoyskan u tagaba ku reer baan ahay maxaa waa nina moogta cararahay suu u siiso cbdullahi bin unays ninkiiba u tagay madaxu qaaday ayib awsha waxaa weeyaan faqaatil fii sabiili illahi laa tukallafu ilaa nafsak jamaaca la shardiya aayadda baabi'isay awa jamaaca imaaro awey raayaa la shardiyaa abaatii sheekaberle iyo wuxuu dameer ku kaajin wey in haddii la hela khayr zaada khayran sheekh haddii jamaaca la hela khayr haddii amiir la hela khayr haddii ummad iyo tol iyo qabaa'il halgaman la hela khayr laakiin loo baajin maayo faqaatil fii sabiili اllah laa tukallafu ilaa nafsak waxarid اlmu'miniin alimaam ibn xazm wa bacdahu alqurطubi fi tafsiiri aayadda markay fasireen bal fiqiga saara u fiirsada ayb waa tahay ilaahay marka waa weyna waka qowlihi tacaala wabashir اlmu'miniin ajcaltum siqaayat alxaaji wa cimaaraة almasjid اlxaraam ma waxaad ka yeesheen kufaaru qraysh ba hadal ku dhacaya iyo intii la halmaashe kulu aayatin waradat fi lkufaar tajuru bidayliha calaa cusaati اlmu'miniin weeye dimnan bay usoo geli in aayadaha gaala ku degay ayu lmacna la daliishado cala muslimiin loo daliishaday asagoon xukunka la siinaynin waa madhab salaf saalix wey ayib waa gaala dhihimayn laakiin macnaha dambiga la sheegay ninka lagu arkay waa lagu caayi karaa adoon ogeyn ruux waa gaal hada madhab salaf saalix sheekh waxa madhab alkhawaarij waxa weye aayaddii gaalnimo sheegtay in muslimiinta lagu fasir inay gaala yihiin taas way khalaad taan la ogolay laakiin dammiga nisbada ay muslimiintu ka leeyihin in la siiyo way bannaan tahay ayib farqi baa udhexeya labada masalo ajcaltum waxaad ka yeeshay siqaayat alxaaji xaajiga in la waraabiyo ama ahla siqaayat alxaaj wa cimaarat almasjid kaman aamana biاllahi walyawmi alaakhir wajahada fi sabiili اllah laa yastawuuna cinda allah alla agtida kuma sina marnaba wallahu laa yahdi alqowma alظaalimiin almushrikiin aladiina aamanuu qolyaha ilahay raalli uu ka yahay ee uu jeclay waa kuwe waa aladiina aamanuu wahajaruu laakiin waa jumla hadda kacayso cusub wey aladiina aamaruu wahaajaruu wajahaduu fii sabiili biamwaali waanfusihim acdamu darajatan cinda allah kuwaasaa darajo weyn meeqaan iyo sharaf iyo fadiba wa ulaa'ika kuwaas lasoo sheegay ahlu khayrka mujaahidiinta muhaajiriinta ee la rumeeyey ayib hum lfaa'izuun ayagun baa liibaana guulaystay yubashiruhum rabbuhum biraxmati min rabbigood ugu bashaaray cinda almowt wa fi lxayaa iyo wa ridwaanin iyo wa jannaatin jannooyin lahum u aaday fiiha fi ljannati lahum fiiha waxa u aaday fi ljannati naciimun nicmo muqiimin ay daa'imun khaalidina fiiha abada waa ku waarhayaan ina allaha cindahu ajrun cadiim waxaanaad heshaan waa bilaash weeye wa qowlihi tacaala man yartada minkum can diinih diinkiisa ruuxa ka noqda fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuuna ilahay diinkiisa ninku ku kufriya ilahay qoom buu ku bedelaa qowli ibnu taymiya sharxi jire weeye ilaahay subxaanahu wa tacala lama qadiyo ayuu tabdiil ku sheegay buu sheekhu yidhahdaa nin waliba oo diinka ilaahay ka baxa oo ka gaalooba ilahay ummad kaloo ku bedela man yartada minkum can diinihi fasawfa yaati llahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilatin cala lmuminiina acizan alkaafiriin waa war la yaqaana way kullu taa'ifatin irtada can diin illah bedelkeeda ilahay wuxuu keena ummad ka khayr badan diinka difacda sidoo kale kullu taa'ifatin ka fadhiisatan ilay diinka inay u gargaarto ilahay wuxuu ku bedelaa qolyo kale ayib ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman he wystabdil qowma hayrakum walaa taduruuhu shaya waxaa kaloo ilaahay tabdiil keena istibdaal haddii laga fadhiisto alinfaaq fii sabiili اlah fi ljihaad ninkii xoolihiisa shilinka jihaadka ku bixin waaya ilah waa bedelaa haa antum haaulaai tudcawna litunfiquu fii sabiili اllah faminkum man yabkl waman yabkl fainama yabkl can nafsi wallahu اlghaniy waantum alfuqara maxaa dhaba yaalla wain tatawallow fi اlinfaaq wاljihaad ystabdil qowma hayrakum uma laa yakunu amhaalakum roogaadii sakaraadka waa la qaadi mid qaali o la dhigahaya musrada sakaraadka ayd waaba la tuuri ku fiican baa la keeni diinta baad ka baxday ummad kaa wanaagsan baa lagu bedelhaya shilinkaadii xugugu boqolkii qaaraankaad bixin weyday nin malyan bixiyaa rabbi keenahay subxana wa tacaala hawsha waa saas weye kullu man qacada can اlinfaaq aw can اljihaad aw can nusrat اdiin aw irtada can diin islam ilahay waa bedelhaya subxana wa tacaala hawshu saas wey tabdiilku fi ridda fi ljihaad fi linfaq baa lagu shegay meel kale kuma wataana dabali qur-aanka ayb waa masaa'ilka noocaas hawshu hadda la wadaa man yartada minkum can diini diinkiisa tawxiidka nin ka laabtay maraykan u sacabiya iyo obama iyo wixii lamid a ah shayaadiintaas shayaadiin insi waljin fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah ilahay wuxuu leeya qolya alla jecel alla uu jecel yahay baan rabaa asaguna ay jecel yihiin adilatan u dabacsan cala almu'miniin mu'miniinta u dabacsan yahay naxariis iyo dhimrin walaalo ayib meel yar markay waad u yimaadaan baa nafta soo boodaa somaaliya waa simantahay ahlu khayr wey nin isagu dembi galay oo si gooni loo xisaabamay dadku waa walaalo waa ahl waa qiim biyaha qaad caawi baabarka ku saar dadka laga laga dadaalo ayb gabadha soomaaliya say u qaawan tahay markay dhooblay tagtayy xijaab diraacayna iyo indhashareer iyo galafis ayb bay qaadanaysaa iyadoo dhinac isu buusto ishabaysa ilaa ay ka dhexbaxdo ama puntland gasho ama ay somalilan gasho shayaadiintu malahay haystaan ayb hadday etoobiya gasnaad calahay bay dhigaan ba warka bijooji calahay alahay calahay dhiganaysaa warka bijooji inta ay wadaadduhu ka taliyaan weydiiya dadka soo maray sheekh shacabku waa safraay reernadu istan qolyaha looda ka ganacsa weydiiya walaa yunabiuka mithlu khabiir ayib sheeke berley waa hawsha ayadaa yacni wanaagga waa la og yahay nin dan leh oo muqrid ah oo dana khaasa wata ama dan siyaasadeed waaye ama mid dhaqaalo u n d b u ka qaadanayay w f b sakaraad uu ka qaadanayay wax ka waaye unbaa meesha cabaada dadka ahlu khayrka ee diinta jeclaa nin wali wanaag buu sheegahaya hada wa naxariista ilahi fandur ilaa aahaari raxmat illahi kayfa yuxyi larda bacda mowtiha diintu waa naxariis wey wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin roobkiibaaba di'iba ayb cuduradiibaaba iska yaraanba baabi'ibaa yaraan abaartibaaba yaraanba gaalada ummadda markuu ilaah iskaga dhigto hadda ku buriyoto ma dhegaysatay noo fasaxa inaan somaaliya ka shaqayno waa nimanka laga war ummadan baaba wax siiya hadda minku ilahay ummadda ku filaaday ayib sayugni llahu can baqaraati zaydin wayaati llahu bimatari haziri nin baa yidhi min caraba jow nin buu ka bariyey eh, warsacin maali carruurta anagu cadaysto xooga yaabiska anagu koosarta wuu u diiday loodii soo irmaaneed ba ilahay roob weyn buu keenay markaasay loodii dhashay markaasay barawaqa ka dhacday muxuu yihi sayugni llahu can baqaraati zaydin buu wayaati llahu bimatari alhaziri ilahay roob weyn bu iska keeni ai i lod hebella meeshuu doona hala aado ilahay naxariis buu keenay w f b ba hadda baryotamaysa oo ilah naloo fasaxo waxbaan bixinaynaa nadaamkunaan bedelayna haw labada hadlo an isu yimaado waa saas gob waxaad ku tahay diintaada maalinkaad ka tagtana dulli baad noqon macaan jeclo qurwaaye ah ayib adilatin u dabacsan cala lmuminiina acizatin ku kakana ku daran cala alkaafiriin hada huwa alfaariq bayna almuslimiina walkaafiriin sheekh huna waxaa jooga awaaif iyo wadaado iyo xer iyo dalabo iyo caamo iyo shacab acizatin cala almu'miniin almujaahidiin e adillatin cala alkaafiriin gaalada sida looga cabsan sida loo nacmlayn sida loo ammaanay sida loo naashnaash ilahay baa garanaya subxana wa tacala maalinkii mujaahid ama nin muslima la sheego wadaada halgamaya waa shadiid shadiid cala almu'miniin waa daciif iyo daliila lilkaafiriin hada huwa alfaariq qolyaha naqdigooda iyo muxaadaraadkooda iyo waxsheegooda waxoodoo dhan waa cala almujaahidiin ka طaa'ifa ahay mxuu aha rabiciya almadkhaliya wa murji'at alwahaabiya wajahmiyat asalafiya ayib warkooda waa saas maalin maalmaha ka mid a ah, dhibka muslimiinta haysta ee baabee duniya maanta ka jira iyagoo tacliiqin arki maysid abadan laa kelima wixii baaba ka dhacay soomaaliya hataa mitalan ku siiyo waaba nagii ogiyaashu fateen waagii maxaakamta ah, la baabahay abaaraha ka dambeeyey kuwaa ka horreeyey waxaasoo baaba muslimiinta ku dhacay khaasatan gobolkaad ka timaadeen ay u dhalateen arki maysid axad min aljadiidiya yucalliq calaa hada abadan maalinka laakiin khalad yar lasoo sheego binisbati lilmujaahidiin qaamat qiyaamatun walaa taqcudu way xabeebanaysa u dhawaaqahayaan way xabeeban tabuxu aswaatuhum waxaa ku dhexaysa codka jarmahay asad calaya wafi lxurubi nacaamat fathaau tanfuru min safiri saafiri halaa barasta hazalata ywm lwaqawi am kana qalbaka fi janaxi aa'iri almuhim yujaahiduuna sheekh islaam ibnu taymiya kitaabkiisa alistiqaama hadal fiican buu aayaddan saaraa tacliiq fiican kow waxaa ka ahaba alkhawaarij khawaarijd waxaa lagu yaqaanay inay ashiddaa ahaayeen cala almu'miniin aciza mxu adilla cala alkaafiriin wax lagu yaqaano waxaa hadda sheekhu shuruub u le dawaa'if min aariiqa wasuufiya wa kada wmutafaqiya oo ayaguna muslimiintana dhibo gaalana ay ka nasato kul haddaad aragtay nin muslimiinta dhiba haya gaalna aan far u qaadaynin haada wuxuu galay aayaddan warkeediibuu khilaafay waa baabkaasu ku jira mariid wey munaafiq ama muxuu ahaay mufsid ama daciifu liimaana bilaa akhlaaq bilaa diina wey ama taa'if almujaahida maxaa lagu yaqaanaa inay gaalo ka nasan weyda baa lagu yaqana ay kala gaabsheen mashaariicdeedii iyo barnaamijkoo dhan bay soo xafjireen kullu mashruuc kastoy dejiyeen ku tagala waa socon lahay maanta yuu ka socon leeyahay ma nimanka cawlaha weyn buu ka socon leeyahay mashlaxyaha qaba ee xaramaynka dawaafa ayib ama seefaha ku ciyaara wuxuu ka socon nimanka manaabirta ka hadlay ee iyagu biilkooda qaatu ka socon leeyahay mise mashaariicdii iyo hawlihii iyo barnaamijtii gaalo adduunka inay ku bedesho khilaala cishriina caaman adduunka ay ku qabso dadko dhan in nasaara ka dhigto baab alfaatiga mxuuna qabla cishriina caaman laba meesha lagu gaaro caalam alislami khaasatan africa wax ka nool boqol ksidan ka dhigayaabo kulligood a ah, ku dambayso xidhan waa soconay barnaamijti qabta waadi baa ku faafay nigeria niger bay galeen hala soo qabta xagga kuwa nafti baa haysa sida kansarkii baa loo galahayaa dhuuxaa la qaadahaya meelay ka bixin ba ilaahi nafti baa haysa dadka ka socon waa ahlu jihaad walmuqaawama weligoodna saas ayib laakiin dhibka inaan hayst baryahan waxaa wey dadka ahlo jihaadka ahlo khayrka waaga hore muslimiin acizay ka ahaayeen sharaf leh qiimo leh wax kasta loo horayo ninka wax kari waayo uu duca uu ku taageero nin shilin ku taage nin duca ku taage gabar muslimid oo timida soo geysa oo tirahda wax kale ma awoodi karee faraska xadhiga ooga dhig ku xidhato intaad socdo gar dhigaad faraska ku xidhato wax kale maayo anugu halkaasay hawshu tegi jirtay laakiin hadda waxaa weeye ciddaan refi eed baabi'in shaqo kaleba malihidba waxaa lagu soo diray inaad ayagu insaaraato bay walaa yakhaafuuna ka cabsan mayaan lawmata laaim mid canaananaya canaantii dankama dhagbasha lagu siin mayaan alqaafilatu tasiir walkilaabu tanbux ayb dalika fadl llahi yu'tiihi man yashaa wallahu waasicun caliim wa qaala subxaanahu wa tacaala dalika arrinkaa wuxuu ku dhacay oo laydinku diiday inaad halka ka fadhiisataan iyo jihaadka loona cayay ninka mutakalifka ah ayib bianahum bisababi anahum laa yusiibuun kuma dhaco muslimiinta halgamaaya dama un oon ma walaa nasabun daaliya noog kuma dhaco walaa makhmasatun baahi iyo xubeer ma qabato fii sabiili illah walaa yata'uuna ma joogsana kuma istaagaa mawtican meel lagu istaago mawticaasoo yakiidu caragelinhayo dhibahaya alkufaar walaa yanaaluuna kama gaadhaan min caduwin naylan wax kama gullaaftaan dhaawac ma geystaan wax kama dilaan wax kama haniimaystaan ilaa kutiba lahum waa nakira fii siyaaqi shar fii siyaaqi annafyi tacum weliba waxaa la yidhi min cadawin baa la geliyey min haddii nakire la geliya fi siyaaqi shardi aw nahyi aw nafy waa naf sariixa fi tacmiim waa taqaanaan sawaaun baasharathaa baasharaha nafyu nakirada mxuu eh, ahay nafyiga i ku timid ama nafyigu ha ku xigo ama yuusan ku xigin ayib walaa yata'uuna mawian mawطican waa nakiro laa yusiibahum damaun nakiro wey dama-un waxaa ku yimid walaa yanaaluuna min caduwin ay caduwi naylan waa nakiro kale intaasoo nakiro waxay faa'idanayaan wax yar baa allah ka dhigay wixii gaal dhibo eed geysato asagood ka nexisaba allah ka dhigo wadnuhu garaacmo oo wadnuhu lixdan garaacmo oo toddobaatan garaacmo ajir baa lagaaga qorhaya ajir baa lagaaga qori sheekh taye walaa yanaanuula ma gaadhaan baa min caduw ay caduwi caduwin murtad aw kaafir asli ayib ama mid qaaticu dariiqa kulligu soo gelay min caduwin cadow muslimiin ilaa hadduu jiro kutiba lahum bihi camalun saalix camal wanaagsan oo baa duwaanka loo gelinaya fartu qaba oonkiisa waa waa ajir xasana wey rafaadkiisa waa xasano gaal ka naxiya waa xasano meeshan ay soo gaareen xoogo balbalisa gasha ajir baa kugu socda qarar had xabad madarin la socda saxaayibtu waa buuxsanhayaan ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin walaa yunfiquuna ma bixiyaan nafaqatan one dollar allah ka dhigo nakira fii siyaaqihe annafyu wey weliba sahiiratan walaa kabiira dirham aw daraahim walaa yaqdacuuna ma goyaan waadiyan tog ma tallaabaan ayagoo sii socda masaafaad ilaa kutiba lahum camal saalixa loo qoraayo liyaziyahum allahu su rabbi uga abaalmariyo axsana maa kaanuu yacmaluun wixii camal ay sameeye kii u wanaagsanaaba lagu abaalmariyo weliba maaha dhexdhexaad camal ruux bini aadama laga ajirsiiyo ka u sarreeya loo qoraya fadakara rabbi wuxuu sheegay maa yuwalliduhu rabbi wuxuu ka dhalin ee ka imanaya xasanaad ah can acmaalin buu ilahay kuu shegay ayadda kugu sheegay wamaa yubaashiruuna min alacmaal iyo wax acmaal ay qabtaan o dhanba socodkoodii fadhigoodii oonkoodii daalkoodii wax o dhan waa xasanaad wey qurub meel kastay maraanba waa khayr wey wاlأmru bاljihaadi sheekh wuxuu ui jihaadku la isfaraaye wa dikri fadaa'ilihi fi اlkitaabi wالsunati akharu min an tuxsar runtii wey jihaadka fadligiisa kitaabka lagu sheegay iyo sunada wax la koobi karaa ma aha walihaada saa darteed buu kaana noqday jihaadku afdala ma taطawaca bihi اlinsaan bini aadam wuxuu ku sumaysto ama khayr ka raadso jihaad baa ugu fadli badan wa kaana biitifaaqi lculamaai ijmacu lmuslimiin culama wuxuu ku guntamay inuu jihaadku wuxuu noqday de afdala min alxaji walcumra xaj iyo cumra asaa ka fadli badan waxaad malaayiin aad ku bixinaysaan siddeed kun oo doolar baa lagaga soo xajiya meelo ka mida galbeedka iyo yurub toddoba kun lix kun baa ugu yar shan kun ayib shan kun iyo lix kun toddoba kunna ciidan boqol ay noogu filan muxuu ahay bil dhan bil noogu filan ayb abadan waa laskaga no war shilin ku bixiya halganka caalamka laga keli maayo waan xajiyey m shan goor baan xajiyey tobanna waan cumraystay abadan xaggee jirtaa fardu tacayana fardu buu noqday culummada muslimiinta fi turaatha filiq waxaa ku qoran jihaadku maanta inuu fardu yahay fi anxaa'i alcaalami kulliha maxaa yeele waxay isku waafaqeen saddex goor inuu jihaadku noqdo fardu hadduu imaamka muslimiintu ka hebelow baxoo adigu kuu yeedho aw nafiir caama u yimaado asbaxa aljihaadu fardacayn kow haddii beled ama mandiqa min manaadiq almuslimiin gaala ay yimaadaan ama qabsadaan asbaxa farda cayn haddii safka hore dagaalkii ririda macrakada aad timaado inaad ka baxda lama ogole ida zaxfaan mamnuucu wey inaad dagaalanto fardu wey ummadaad jabinaysaa saddexdaa xaale fardu buu noqdaa intaba maanta waa la hayaa goormadna la qabsaday mataqaan aw andalus caalamka dhannaa ee caalamislami loo jeeda harbiga aw ah, xagee ku dambeeyey xagey ku dambeysay ciraaq oo falastiin awey ah kun sagaal boqol afartan iyo lix si saddex isgeedi si loo qabsay xagee ku dambeysay ka horba la soo qabsaday bilaadeenna sham miyaa gacan ku jirta hadda gaala haysata jaziirat alcarab meeqa saldhig baa ku yaallo maraykan rayr bay leeyihiin waana la haystaabay goormadi ku dambeysay wasaqada muxuu ahaay afghanistan baa gacanta ka baxday borma iyo philibiin baa gacanta ka baxay islaamka waddankii dhulkiisa awey ah muuska oo caasimadda ruushka ah laba boqoloo sana bay caasim islaamiya ah laga talinhay ayib samarqanda iyo bukhaara awey tirmidi meeshu ku dhashay awey imaam bukhari dhulku ku dhashay awey culus la ka yimaadeen waxaa lagu kala tegay sheekh goormuu jihaadku farducayn noqday sideed boqoloo sano kahor bu farducayn noqday sheekh sideed boqoloo sano kahor asbaxa farducayn maanta soo warkad baa joojinin hadda in laga naqaashi ma jiraan ma jiro kuwa noocaasa maalinkan dowladnima helay awood leexdaan waan saarayna tacziiran waxaana ku taliya nimanka noocaasa ah in laga sifeeyo soomaaliya meelaha o dhan ku talinaya hadda kor waa ku taliya niman waxaa jira aaminsan anlaa jahaada alyowm ko gaalada si kastoo loola shaqeeyo ama loogu adeego muslimiina loogu baaba'asho lagu gaaloobi maayo ilaad yahuudiyadda iyo nasraaniyad jeclaata waa dembi labaad saddex acmaasha oo dhan acmaalu jawaarix waa khaarija can xaqiiqati aliimaan afar diinta ilaah oo laga tago alxukm bikayri ma anzala oo laga tago oo lagu bedelo qawaanin iyo dasaatiir gaalnimo maaha diinka laga bixi afartaa qodob ninka aaminsan surka laga gooyo ummaddana ugu yeedhahay aطaa'ifa aljadiidiya alrabiiciya almadkhaliya qismigooda ducaadda in la laayaan qabaanugu lifasaadihim laa likufrihim hadda ka hore waa sheegay اسمك الدعاة الداعين إلى هذه المفاسد الأربع adduunka la dhaafay ha kala carareen mid baa laga sheegaya somaliya ka cararay xasan baan oga cararay bu maxaanu yeelasha wax jiro maa sheegay ha ka toobadkana waxaan shee maxamed cusmaan caliso wuxuu ugu wadaad baan isku aragnay xaramka markaasuu waan soo haaday somaliya waxaa noga soo haaday nin kula jooga meeshaa jooga haddaan maxaan yeela waayahay abadan she waxaan ha ka toobadkana she waxaan kufriyaadka ummadda baabiinaya khudlaan iyo hisaam iyo baabiin iyo ummaddo salka loo baabi'iyo wey nimanka noocan warka ummadda ku difaacaya qaybinaya boogagta ka qaybinaya ka hadlahaya mooryaanka ayaa ka dembi badan mooryaanka eh, mobilka dhacahay ama gabadha xoogo dahab ka buubsanaya kuwana ka daran sheekh ummadda baabi'inaya shaar diinadna u gelinaya lifasaadihim haloo ha loo baabi'iyo ha loo tacsiro waddanka ha laga saaro kuwa noocaasa takfiirkooda hawlo kale wey xillikaan ka niqaashi doonaa afraad ka mida haddii aan ah, ah, hawlo ku caddaadaan ayib laakiin hadda waxaa weeye ka daa'ifa ummadda balaaya ku haysay inhizaam iyo fasaad diini oo khuluqi ah weeyaan adduunka la dhaafinaya wa min aalaati buu ka fadli badan yahay ataawi wsm atadawuci kama dala calayhi kitaabu wasunnatu xataa qaala anabiyu ra'su mri lislaam islaamka madaxiisu waa amriga diineed madaxiisu waa islaamka hogaansan baa loo jeedaa diinta nuxurkeedu waxa in alla la hoggaansamo wa aslamtu lilahi rabbi اlcaalamiin wa camuuduhu ama cumuuduhu tiirkiisuna waxaa weeye asala wadirwatu sanaamihi kurasbaarka meesha u sarraysa daraja u sarraysana aljihaad wa qaal halkaa inoo jawaabilahay tawfiiq ninka wax duubaya farta taagahaye